radia allahu canhu can nabiyi sala allahu calayh wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi ina diina diinka yusrun waa fudayd diinka islaamku waa fudayd dhammaan waxyaalaha ilaahay weynaa subxaanaه wa tacaala addoommada ku kalifay waa acmaal fudud oo qofku uu awoodo inuu ilaahay ku caabudo asagoo xataa noloshiisa caadiga aheed wato ilaahay uu ku caabudi karaa waa fadlullah diin waa fudayl diimihii ka horreeyey oo ilaahay soo dejiyeyna weliba waa ka fudud yahay midka nabiga salى اllahu calيه wasalam sidaas daraaddeed mu'miniintu rabbanaa walaa taxmil calaynaa isran kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina mu'miniintu waxay dhahdeen rabbiyow ha nagu xambaarin culays sidii ummadihii naga horreeyey aada culayska ugu xambaartay marka ummadihii naga horreeyey masaa'il culculusaa lagu xambaaray oo ay ka mid aheed markay dembaabaan in la yidhaahdo toobadkeenkiinni waa inaad isdushaan oo inta dembowday la dilo fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum marka way cusleen laakiin ilaahi weyna subxaana wa tacaala ummaddan naxariis gaara ayuu u naxariistay waajibaadka la saaray sunnooyinka loo diray dhammaan waa wax fudud qofkuu awoodo inuu sameeyo asagoo aan mashaqo iyo dhibaato weyn la kulmin marka waa fudayd diinka islaamka ina diina diinku yusru waa fudayd walan yunshaada diina diinka lama qaalibsamo yushaada yushaadida uu aslu ahaa asalkeedu markaasa kadib la isku idqaamay qofku diinka lama qaalibtamo walan yushaada diina diinka lama qaalibtamo axadun qof ilaa qalabahu wuu ka qaalib noqda waa ka adkaabaa muqaalabada waxay tahay qofku inuu isku dayo waxa weeyaan inuu wax walba uu sameeyo oo ilaa uu gaaro heer uu marka dambe ka caajiso daacaadka uu samayn waayo waa inuu sameeyo mubaalaqo iyo tacanug wixii sharcigu meeshii uu ruqseeyey ruqsada qaadana casiimadu qaadana sunnooyinkii wuxuu samaynaa sunnooyin aad u badan waqtigiisoo dhan cibaado inuu ku dhammeeyo isku daya taasna ma awoodo banu aadamka ma awoodo qofku ma awoodo waxay gaarsiinaydaa marka taasu laba shay midkood inuu inta ayaan dadaalo wadi waayo diinna ilaahay wuxuu ugu jecel yahay midka qofku daa'imo axabu اlacmaali ilى اllaahi adwamuhaa wain qal oo ka caajiso ka go waa musiibo labo waxaa kaleetoo dhici karta sunooyinka ku dadaalo waajibaad inuu dayaco marka dambe si sunooyinka ugu dadaal isku leeyahay waajibaad inuu dayaco taasna ayadana lama ogola oo ilaahay wax loogu dhowaado waajibka ugu horeeya addoonku wuxu alle ugu waajibka ugu horeeya markuu waajibaadka guto kadib sunnada ku dadaala addoonku marka labaduba waa qalad labadaasuna mid ku dhacaya mana dhacdo qofku inta dadaal badan sameeyo oo ka baxsan xadkii loogu talagalay ta sameeyo inuu badbaado sida badan dadka ahluquluwigaa ama quluwigeesuu ku tagaa asagoo waajibaad dayacay sunno ku xadgudbaaya waajibaadkiina dayacay ama marka dambe inta ka inqiaaco ka go'o uu wuxuu noqdaa qofka dadka ugu liita xagga cibaadada ta ka caajis markaa quluwiga iska ilaaliya wey walan yushaada diina diinka lama qaalibtama axadun qof ilaa qalabow diinka ka qaalib noqdo fasadiduu toosnaada marka nabigu wuxuu siinayaa sala allahu calayh wasalam dariiqo wanaagsan inuu ku hanuuniyo oon qofkuna ku dhib banayn diinkiisuna ku islaaxo sadiduu waxay tahay sawaabka la imada aqwaashiinna iyo afcaashiinna sharciga waafajiya waxa aad la imaanaydaa wax saxaa kuu noqdo qowl kasta iyo ficil kastoo kaa suufula saxa noqdo caqiida صaxiixa dahaaro صaxiixa salaad صaxiixa sadaqo صaxiixa soon صaxiixa xaj صaxiixa jihaad صaxiixa dikri صaxiixa salli صaxiixa waxa aad la imaanaydaan sawaab ka dhiga acmaal tiro badan oo aan sawaab ahayn waxaa ka qayr badan camal kooban oo sawaab waxaana qofku fahmi karaa jawaan doolara oo faalsaa iyo xoogaa yar oo saxiixa oo aan faalsa ahayn mid ka feecan waa la wada fahmi karaa waxaan mukusha weyn wax tari ma mar hadduu faalsa yahay oo sarifka marka la geeyo uusan wax ka gelin acmaal tiro badan oo aan miisaankii nabiga la saarin oo sunnadii waafaqsanayn waxba kuu tarime mar ilaahay marka la hortago hadii lagugu soo celinayo haba tarinin marka fasadidu toosnaado sawaab la imaada qowlka aqwaashin iyo afcaashiina wa qaaribuu dhexdhexaysta qaaribuu dhowdhoweeya wey macnaha yoolka ugu dambeeya awooddaada ha wada isticmaaline xoogaa ku dhowey qaaribuu tawasadu wey dhexdhexaysta dhexdhexaadku waa maxe waajibaadka ilaali sunooyinka kuwaa daa'imi karto daa'im uluwi ha samayn oo aad ka daaso xooggaaga ilaahay ku siiyey iyo xoolahaaga iyo caqligaagiina ka fara qabsoo daaca badan ku samayso oo ha ka go-in daacada ila dadku waa labadaas khasaaraan qof waxa wey guluwiyuu samaynaa markaasuu daalaa marka dambe qofna waxa alla siiyey ka faa'iidaysana waxaan alla ku siiyey berri waad ka tegayda xoogga kugu jira indhaha kugu jira indhagaha aad haysato caqliga iyo fahmada kulligood haysamaydi waa dhammaan doona intaad haysato waa inaad ilaahay ku caabudaa oo aad ka qaniimaysataa laakiin ka qaniimaysigaasna qunuwi ha ku samay marka dhexdhexaad oo gaadintana iska ilaali talaxtagga iyo fogaanshada qaaliga oo aadan wadi karinna iska ilaali wa qaaribuu dhexdhexaysa wa abshiruu bishaaraysa bisawaabi cala alcamali wain qalla waxaad ku bishaaraysataan ilaahay inuu idinka abaalmarino camalka haba yaraadeen camalka qofku hadduu og yahay in wax laga siina waa samayn kara marka sawaab ku bishaaraysto acmaasha markaad samaynaydaan ilahay inuu idinka sawaab inaad ku bishaaraysto haba yaraado wastaciinuu kaalmaysta bilqudwati ka lahaad qudwadu waa socodka salaada subax markay dhalato ilaa qoraxdu soo baxayda waktigaa socodka ah ka lahaad wa rawxati caraabo rawxaduna waa min azawaal ila leyl zawaalka laga bilaabo ilaa habeenkii wa shayni xoogaa mina duljati oo dheelmad ah duljadana waa sayru aakhiri leyl habeenka aakhirkiisa xoogaa la buureeyo qaarna waxay dhahdaan maya waa habeenkii socodka ah habeenkao dhan qofka socodyahanka ama safarowga ee yaqaana ee marka ama lugta lagu safraayo ama gaadiidka xayawaanka noolaha waktiyada nashaadka jawiguu qabow yahay waktigaasuu socda fiiriya tilmaanta nabiga sal la alm qofka yaqaan xoogaa aroortiiu guurayna waa dheelmana subax horuu socona qoraxdu markay kululaato waa dega waharsana haddana qoraxda kuleelkeedu markuu yaabaa caraabadiiu ku dhufana fiidka horuu socona kadib waa dega waa nasana qofkaas asagoo nashaadkiisa leh oo caafimaad qabuu meeshuu rabi gaara laakiin hadduu ugu jiido fiiri qoraxdu markay soo baxdu socod bilaabo qoraxdiiyo kululaatu ugu jiday gaadiidka isagoo isla dhacaya meel la tegi ma markaa tilmaanta bal nabiga macaankeeda fiiriya wastacinuu kaalmaysta bilqudwati kallahaad cibaadada u kallah maxaad samaydaa salaada subax soo kac sunnadii labadii ragco ka horreeya tuko faradkii tuko ragga jamaacadaha la tukade gabdhihii guryahoodaha ku tukade adkaar sabaaxi akriso iyo adkaartii subaxda juska ay qur-aanka akriso khalaas iska shaqato waa cibaado aad awoodo wax weynna aad ku gaarayda haddana zawaal markii la gaaro maan maanto dhan wad in lagu leeya fiiri ragcatu duxaa barqadu iska tuk hadhow duurka marka la gaaro adinkana marka la gaaro masaajidka iska imow ragcaadkii raatibadaa ka horreeya tuko duurkii haddana jamaacadii la tuko gabdhihii guryahoodaa ku tukaday haddana sunnadii ka dambayda tuko wax qabso iska qayluusho casri haddii la gaaro tuko maqrib haddii la gaaro tuko farad iyo sunnada bayna cishaainka adkaarta iyo qur-aanka iyo cilmiga iyo ka faa'iidayso cishaa tuko raatiba haddaad tukato iska baseexo maan caaw dhan soo jeed waa waxaad awoodo adoo danahaagii haysta darajaad waaweynna aad ku gaareen qorshay rabtaa maahana waxaan la awoodin maa qorshay rabtaa maxaa soo haray wa shayin min adulja bar aroortii soo kax ha ka qadin waqti qaaliga ah waktiga qaaliga ah soo aroortii bukhaari muslim waxaa ku sugan nabigeena suban salى اllahu alيه waslm inuu yidhi yanzilu rabbuna tabaaraka wa tacaala kula laylatin ilaa samaaءi dunya xiina yabqى uluثu leyl اaqiir rabbigeen wuxuu u soo degaa samaa dunya ilaaha kayrkiisu badan yaha allahna safeey wuxuu u soo degaa marka habeenka saddex loo qaybiyo meelu ka harto muxuu leeyahay rabbi fayaquulu man yadcuunii faastajiiba lah war yaa ibaryaayon ka aqbalaa man yas'alunii faucطiya yaa wax weydiisaayaan wax siiyaa man yastakfirunii faakfir allah yaa dembi dhaaf iga rabo in weydiisaayaan u dembi dhaafa bal fiiriya waa khaaliqu samaawaati waalardi xadiiskan bukhaari muslim wariya waa shan min adduunka aroortii inta soo kacdo sagaal sac sagaal sac iyo bar xata iska ka bal toban sac daad kacdo waxbaad fursadaad weli haysan inta adinka hore ilaa adinka dambe xataa inta udhaxayda waa wakti adinka dambe mar hadduusan dhixin weli fursadaad haysan war waqtigaas qaaliga ah ee khaaliqu samaawaati waalardi rabu samaawaati waalardi uu ku leeyahay yaa i baryayo aqbalan ka kacdo waata iga oraa ku barya adduun iyo aakhira weydiis ilaahu ana dembi dhaaf kaa raba waktigaas calacalaha taago ta kacdoo weysayto dhowr ragcad tukato xoogaa qur-aan qarsato ilahay iska bari wati dheer ma caawna soo jeed marka dariiqaas iskaga soco intaas keliya waxaa rabaa cibaadadaas inta la qabatinto cibaado aan qaldamin salaadaha sunnadoo tukata waa taqaan kaama qaldamaan midba mar samee maa adkaar ah kuu go-an qur-aan go-an waxa weeyaan dariiqadaas intaad isku socotid kuwa ha ka gaabinoo juhdigan alla ku siiyey ha dayicin ee ka fara qabso hana talax tegi oo bukhaari muslim waxaa ku sugan nabigeena suuban salى الlahu عalيه wasalam saxaabadiisa gobol ka mida guryihiisa tageen xaasaskiisay weydiiyeen qaabkay u cibaadaysta nabigu masaajidkana way ku arkeen gurigiina waa loo sheegay midha dhaartay wuxuu idhi habeenkii o dhan salaatuleyl aan taagnaana hal mana seexan mid kalaa dhaartay maalintii o dhan waa soomanaana hal maalin afurima mid kalaa dhaartay cibaadadan uaweligay guursama nabiga sal اlahu alay waslam waa u yahay wuxuu ihi antum uladiina qultum kada wa kada ma idinkaa nimankii sidaas yidhi markaasay yidhaahdeen nacam rasuulka allow saas annagaa nidhi waxaan qayrahayna ulama jeedo annagaa nidhi nabigu wuxuu yidhi wallaahi inii laakshaakum lilah waatqaakum lahu walaakinii asuumu waufdir wausallii waarqud waatazawaju nisaa faman raqiba can sunatii falaysa minni tiri nabigu wuxuu yidhi wallaah anaa idinkugu alla kacabsi badan anaa idinkugu taqwo badan sidaasay tahay maalmaha gobol soon sunnahan sooma maalmana waa fura nafta xaqiidaan siina ilahyna xaqiisaan siina habeenkii qayb salaatuleylan tukada qayb waa seexda dumarka waa guursada waa la dhaqma soo ma jeedid qofka dariiqadayda nacaa ummadayda ka mid maa haddaa is idhaahdo ka dheere intaasu kuguma filna intii nabiga sala allahu alay slm intii nabiga haddaa is idhaa kuguma filna dariiqii nabiga waa ka lunta waana qasa marka hana xadgudbin hana gaabin oo juhdigaaga hadayic rawa bukhaariyu can ibni cabaasin imaamu lbukhaari wuxuu ka wariyey cabdullaahi bni cabbaas radia allaahu canhuma qaala cabdullaahi bni cabbaas inuu yidhi ina wafda cabdilqays wafdigii reer cabdilqays lamaa atow markay u yimaadeen annabiya nabiga sala اllahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi man ilqowmu qoomku waa kuwama ow amase manil wafdu wafdigu waa kuwama fiiriya sida ay ugu dadaaleen saxaabada iyo ruwaaddii ka dambayday siqaadda xadiiska nabiga ilaalintiisa kelimadii nabigu yidhi haddii raawigu wax yar ka shakiyo wuxuu sheegayaa wax uu hayo wuxuu leey tanay eed ama tan hal mid iskaga gaabsama wuxuu aad u ilaalinaa xadiiskii nabiga sal la waa ilaalin marka cabdullahi bni cabbaas wuxuu ku sheekeeyey inuu nabigu yidhi man ilqowm iyo inuu yidhi man ilwafdu marka labadiiba soo sheeg labadan kelima mid ah eh. qoomku waa kuwama wafdigu waa kuwama wafdi waxaa la idhahdaa dadka qoom meel degano dad ay dirsadaan oo loo diro dadka ay la kulmaayaan bal madaxdooda inay arkaan dadka ay u socdaan madaxdooda inay la kulmaan marka wafdigaasna waxay ahaayeen nin ka mid a reer cabdilqays reer cabdilqays nin ka mid ah ayaa yimid magaalada madiine nabigaa soo maray sala allahu alay slam ganacsadu ahaa magaaladu hadba imaan jiray marka waxbuu weydiiyey wixii oo dhamaa nabigu sida ahayd uga jawaabay marka wuu gartay inuu rasuulka alla yahay markaasuu rumeeyey markaasuu qoraal u dhiibay inuu tolkiis diinta gaarsiiyo tolkiina inta rumeeyeen ay wafdi soo direen marka wafdiay soo direen markay u yimaadeen aa nabigu yidhi waa kuwa ma wafdigu waa kuwa ma qoomku waa kuwa ma su-aashaas waa muhiim wuxuu leeyay ibnu abrijamraa sharxiisa su-aashaas qofka loo yimid inuu weydiiya waa muhiim sababto a ah maxaa la rabaa qof walbaaba manzilo u manaasibaha jirta manziladii inaad dejidaa la rabo waxaa dhacda qofkii adoon oqon haddaad qaabisho dhow inaad ka shallaydo war ceban miyuha ah qofka ii yimid arsaas uma qaabileen ar waa iga xumaata inaad ka shallaydaa dhacdo qof walba waxaa jirta qaab loo qaabilo u manaasib marka waa inaad garataa qofka kuu yimid oo tiraa iisku kaysheeg si aad u qaabisho u qaabilaadda munaasibka u ah ilaa qofka sida u munaasibe marka waa xikmad nabiy ahayd sal اlahu alay slm qaaluu waxay yidhaahdeen rabiica waa reer rabiica waa reer rabiica ah. marka taasna wuxuu yidhi waxay tusaydaa fasaaxada carbeed ilaahay uu siiyey waa kuwama markuu yidhi ma dhihin kan hebel hebelaa la idhaah kana hebel hebel kana hebel maxaa yeele taas wax faa'iidaa keenin adiga fiiri dadaan oqoon hadday ku yimaadaan dad adaan oqoon ay ku yidhahdaan kanu waa hebel hebel kanuna waa hebel hebel waxba ka faaidi mayo maxay hebel uma taqaana laakiin markay qabiilkooda sheegaan waa la fahmay meeshay kaa xigan dadka markay iska didan wax tartaa kanaa hebel waana sababtii ilaahay weyne subxaana wa tacaala uu leeyahay wajacalnaakum shucuuba waqabaa'ila litacaarafuu qabaa'il iyo shacabyaalan idinka dhignay si aad isku barataan qabiilka dadka lagu barta marka kana hebel ma dhihino macno guuday sheegeen horta bal meesha ay ka jiraan si u garto intaasaa wax samaynayda reer hebel ila waa la yaqaan ma muminiinaha qabiilkaasu markume waktigaas dadka waa la wada yaqaan reer hebel waxay yihiin wax u manaasibaa lagu qaabila marka marka waxay dhahan waa reer rabiica qaala nabigu wuxuu yidhi marxaban bilqowmi qowmkaa soo dhowaadeen marxaban kelimadda sidaasa ah. macnaha ficil maxduufaa nasbina macnaheedu waxay tahay saadaftum sacatun waxaad hesheen meel inuu waasa qofka meesha haddii laga rabo waa la waa ku qaadaa soo dhawow haddaan la rabina meeshaan kuma qaado iska tagale marka marxaban waxay tahay saadaftum sacr meel idin waasaxo idin qaadaad hesheen macnaha meel laydin ka rabaa timaadeen ahlanna waxa weeyaan ehelkii miyaad u timaadeen ehelkii miyaad u timaadeen dad inay raba marka marxaban biاlqawmi saadaftum sacatan wey qoomku waa soo dhowaadeen aw bilwafdi wafdi waa soo dhowaadeen ayra khazayaa kuwa dulaysan kayrkood xaalay yihiin walaa nadaama kuwa shanlaayo qoomameeyo kayrkood xaalay yihiin xay muxuu ula jeedaa ayra khazaaya imaam nawowi wuxuu raximahullah markuu sharxay muslimka xadiisku muslimkana waa ku yaallaahe reer rabiica nabiga lama dagaalami sala allahu alay wasalam dagaal lama gelin islaamkana kama daahina qabaailkii hore usoo islaamay noqdeen marka ma khajinayaano kama yaxyaxayaano ka xishoo maayo nabiga marka u yimaadeen laakiin suu yidhi qabiilkii shalal nabiga la dagaalamay oo wax laga qafaashay oo wax laga dilay oo nabiga saxaabadiis wax ka dilay markay nabiga soo istaagaan waa yaxyaxayan waa khajinayan waa xishoonayaan soo maaha kuwaan ayagu ma dagaalamin xumaano kama horaydo marka weji farxad aha ay ku imaanayn marka ayagoon waxa weeyaan aan dullaysnayn ay qaabilayaan nabiga sala la ala laakiin haddii horay xumaan uga hormari laheed waa naxsanaa lahaayeen waa khajili lahaayeen waa shanlaayi lahaayeen ah, waxaasaan samaynay hadda waana ka xunnaayo hadda ka hor dagaalkii aan dagaalamana waa ka xunnahay dhihi lahay soo maha marka soo dhowaada idinkoon dullaysay shallaynayn ah, saasuu ku yidhi nabigu sal la ala ibn abi jamri isagu wuxuu ku daray xasaayaa sidaas u fasiray laakiin nadaama wuu ka duway oo wuxuu yidhi arrinta waa bishaaro nabigu uu ku bishaaraynayo ku farxad gelinayo waktigii hore iyo waktiga dambe labada uu farxad gelinayo waktigaan hadda la joogana waa farxad gelina maadaamaana ma shanlaayi doontaan wey bil dambe aakhira ma shanlaayi doontaan wey ah, oo waa bishaaro dambe maxaa yeele maadaamada caaqibada damba loo isticmaala u leey raacidda ay nabiga raaceen miyay aakhiro ka shanlaayi doonaan maya waa mahdi doonaan marka haddana ma dullaysnidid oo xumaan idinkama horrayn dhibna kama shallaayi doontaan saas faqaaluu waxay leedeen yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow inna annagu laa nastadiicu ma awoodno an na'tiyaka inaan kuu nimaadno ilaa fii shari xaraami bisha xurmada le maahane nabiga magaciisa ugu wanaagsanaayay ugu dhawaaqeen taasoo tusayda ixtiraamka iyo tacdiiminta waxa weyn ahlulcilmiga iyo ahlulfadliga iyo ahlulkhayrka uu yidhi ibn abi jamr magacii ugu wanaagsanaa ugu dhawaaqay faqaalo waxay dhadeen yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayo innaa annagu laa nastadiicu ma awoodno an na'tiyaka inaan kuu nimaadno ilaa fii shahri xaraam shahrulxaraam waa jinsun yashmalu arbaca waa ismu jinsi hal bila maahan dhammaan afartii bilood xurmo laheedu ku dhaca oo kala ah bisha rajab oo keligeed meel ku jiro iyo bisha dulqacda dulxija muxaram oo isku xig saddexdan oo isku xiga dulqacd dulxija oo ah middan hadda anaga ku jiro iyo muxarama soo socota saddexdaana waa ashal xurum rajabna oo shacbaan ka horaydaan waa shahru xaraam iyaduna afartaasaa laysku yidhaha ashal xurum cirka iyo dhulka ilaa markuu abuurayu afartan bilo xurmale ka dhig laakiin ilaahay raxmadiis ilaahay weyna addoommadiisa waa u naxariis badan waa mid u naxariis badan xataa gaalada naxariis badan alla u gala naxariistiisu waa ballaaranta gaaladii diin kale celina ma leh waa islaynayaan ilaahay wuxuu garansiiyey bilahaas xurmada leh in xurmadooda la ilaaliyo bilahaas xurmada leh marka la gaaro dagaalku waa joojinaya qofku qofkii aabbiis dilayo agmala ma taabanayo wakhtigaasa marka ay safri jireen isdhex mari jireen wax qabsan jireen kadib waa la kala aruura markay biluhu dhammaadaan waa la kala aruura marka ayadoo gala bishaas ma taabayo qof ma taabanayo marka bishaasaan soo dhex mari karnaa laakiin inta kale kuma imaan karno niman gaalaha annaga iyo adiga noo dhexayda iri gaalaan noo dhexayna marka ma soo soco karno bilaha kale sidaas wey culamada gabalna waxay dhahdeen fi shahri xaraam si gaara waxay ula jeedaan rajab maxaa yeelay qabiilka soo socday sheegi doonaan rajabka aad u weynay jiray marka rajab keliyaha loola jeedaa qowla dhahay innaa annagu laa nastadiicu ma awoodno an naatiyaka inaan kuu nimaadno ilaa fii shahri xaraam bisha xurmada le maahane wa annaga oo reer rabiicaa iyo wa adiga rasuulka allah haada alxayu qabiilkaana noo dhaxeeya qabiilkaanoo min kufaari mudar qabiilada reer mudar gaaladooda ah tanuna waxay tusaydaa qabiilka yimid ee cabdulqays ka yimid wafdigu inay muminiin yihiin hayla kuwan gaalo kuma tilmaamin hadday iyagu gaalo yihiin marka iyagu waa muminiin markaas ay yimaadeen wafdigu ah. tan kale waxay ku tusaydaa hidaayadu waa tawfiiq min allah nasab laguma helo reer mudar waa qaraabadii nabiga reer rabiicah qisr xagga nasab ahaan nabiga marka waxaa gaalada oo meel laga soo mara lalayahay waa qaraabada nabiga sal la ala kuwaanoo nabiga uga fogna hidaayadii nabiga ilahay la soo diray ilaahay waafaji marka hidaayadu waa min allah ee hebelo wanaagga wada aan anigu qaraabo lahay waxba kuu tarime hadaad ilaahay adiga kaa hooji waxaa dhacdaa kii wanaagga waday nabigii alle culummadii nabiga dhaxashay in eelkooda ugu dhow ay fasahaadaan ayaa dhici karta laakiin dad ka fog fog ilaahay uu hanuunka siiyo oy ka faa'iidaystaan sidaana hadda labadan qabiil kale yihin sidaasay kale yihin marka qabiilkaasaa noo dhexeeyin bishaasaan soo mari karna nasiib daro waxaa ummadda soomaaliyeed oo muslim ah oo boqol kiiba boqol muslima ah, ilaa xabad xabad iska gaalooba maana de kii nabiga caayo oo kale gaal wey soo maha kaasoo iska gaalkaas marka ummad mana hadde qof inuu ka gaaloobo la yaab male laakiin asalka ummaddu waa muslimiin shacabka soomaaliyeed boqol kiiba boqol asala muslim kii gaalooba marka xabad baxay haddana xabad baxay laakiin ummad gaalaa looma yaqan ummadda soomaaliyeed ee ummad muslimiinaha loo yaqaano xabadkaas nabiga caayo xabad kaleo sidoo kale dmbi gaalnimo kale ku dhacay qofkii sidaas unbaa gaala Ah, waa gaal kale marka ummadaasoo muslim ah haddana fiiri bil xurmale iyo bil kale haddii colaadu jirto ma dhex mari kari ka war reer hebel iyo reer hebel hadday dagaalaan bil xurmale kugu islaamnimo kugu dayma bil xurmalena kugu dayma soo meeshaas meel liidata maaha waa sifo aad u liidato fiiriya inaad gaaladii xataa ka liidato marka gabal waa nin nasiib daraa soo maha ah, mar haddii reer hebel iyo reer hebel colaadu ka dhaxaydo bil ay isdhex marayaan ma jirto oo u dhammaa hmm. marka waa nasiib daro weyn oo raba in aan ku baraarugno hurdada uga kacanno oo ilaahi weynaanta ka maangalo arrintaas laga haro waxay yidhaahdeen marka tan wuxuu yidhi marka ibn abijamr waxay tusaydaa qofka wanaag hadduu samayn waayo ka caajiso waa inuu cudurdaarkiisa keena nabiga inay u yimaadaan waa wanaag waa imaan waayeen soo maaha cudurdaarkoodii soo bandhiga qof kasta oo wanaag ka caajisa waxaa la rabaa wanaaggaas ama farad ha ahaado ama sunno ha ahaado waa inuu cudurdaarkiisa soo bandhigoo sheego cudurdaarkoodii sheegeen marka waxay yidhaahdeen famurnaa nacama rasuulka ilaahayow biamrin arin arinkoo faslin faasilin kala saara bayna alhuda wadalaa waxaan rabnaa inaadna amarto arin hanuunka iyo dalaalka kala saara noo sheeg hanuunka iyo dalaalka wax noo kala saara oon ku kala garanno ma amar saasay ku yidhaahdeen arrinkaasoo nukbiru aan u sheegno bihi arrinka man wara'ana dadka naga dambeeyo wafdiga aan ka nahay oo na soo dirsaday dadka naga dambeeyo oo na soo dirsadoo u laaba doonana aan gaadhsino taasna waxaa weeye cilmiga in naaib la yskaga noqdo wey cilmiga in naaib la yskaga noqda see la yskaga naaib noqon qofaad dirsane waxaa leedahay mas'aladaas iisoo weydiye culummada qofkaas laakiin shardi maxaa ah qof cadli ah iqa ah daabit ah inuu yahay cadaalad lagu yaqaan been aan lagu oqoon fiski aan lagu oqoon qof maskaxlo wixii loo soo sheega fahmi kara qof been aad ku taqaan fiski ku taqaan ta culummo iisoo weydi lama yiri islaamna looma dirsado naaibna lagama dhigto hayla waa ta been sheegi kara qof haddee waxba aan fahmayn oo wixii aan qaba karin oo masaladii sida loo soo sheegay aan u sheegi karinna looma dirsado hadduu keenana lagama qaado laakiin qofku labadaa shardiya duu leeyahay masaailka inta loo dirsado markuu ku keena ku camal fale waana qaadane waa qof cadli ah baabiqi waa loo dirsado wafdigaanu nabigay diinta ka qaadayan towlkii o dhan u geynayo towlkuna sidaasay ugu dhaqmayaan nabiga iyo diintan laga sheegaynaya marka waa noocaas marka waa gaarsiinaynaa dadka naga dambeeyey wanadkulu bihi ljanna jannana aan ku galno waxaad noo sheegaydaa camal aan janno ku galno taasna waxay tusaydaa saxaabadii nabiga sal اlahu alay su-aalahooda muhiimadooda qofka muuminka waxaa la rabaa diintiisa waxyaalaha ugu muhiimsan inuu weydiiyo ah, su-aalahooda wanaagooda fiiri camal aan janna koo waxay dhahdeen waxaan xaq iyo baatil ku kala galano noosha annagu aan ku dhaqano dadkeenniina gaadhsiino qofku waa inuu diinta asaguna ku dhaqmaa dadkiisana gaadhsiiyo ma aan kaligaa inaad la fadhiisato tan kalena waxaad faa-iidocaa waxaa la rabaa inaad xaafadii geydo oo dadka kasii dambeey geydo oo tolkii gaadhsiino oo dadka muslimkaa u gaadhsiino sidaas ay muminiintu ahay camal aan janno ku galnana noo sheegayo saxaabada weydii jiray nabiga sal اlahu alيه wasalam camalaan janno ku galno noo sheeg waa baday kanaa ka midaan dul taagana bukhaariga sidoo kale saxi bukhari waxaa ku yaalla xadiis kale ninaa nabiga u yimid oo yidhi rasuulka alla camal jannada i geliyo ii sheeg nabiguna camal u sheeg arkaanu islaamka ugu horey sida kamba oo arkaanu islaamka ugu sheegi doono sidoo kale xadiiskii mucaad ibnu jabal ee tirmidi iyo kayrkiis yaa rasuul اllahi akhbirnii bcamalin yudkilunii اljanna wayubaacidunii min الnaar nabiguna waa u sheegay laqad sa'alta can cadiim wainahu layasiirun calaa man yasarahu اllah tacbud اllah walaa tushriku bishay arkaanu islaamkii u sheegay kadibna khayraad badanoo u sheegay adiladaas aaday u badanta maxayna tusay adiladaasu acmaasha in janno lagu galo saasay tusay acmaasha saalixadaa in janno lagu galo oo arkaanu islaamka ugu horeeyo qur'aankuna masladaas aad ugu celeey udkhulu janata bima kuntum tacmaluuna lagu leey ahlu janna ah. jannada waxaad ku gashaan wixii aad samaydeen sababteed ku gala saasaa lagu leey qur-aanku leey jannada saas ku gala bima asraftum fi اayaami اkhaaliya jannada ku gala maalmihii adduunyo oo tegey wixii daacaadaad hormarideen qur-aankii sunadau saas leey maxaa laga leeyay marka xadiisa halkan yaalla bukhaari iyo muslim labaduba ay wariyeen oo nabigu salى الlahu عalيه wasalam uu yidhi lan yudkila axada camaluhu اljanna hal qof camalkiisu janno gelima markaasaa la yidhi walaa anta ya rasuul الlah adiga maban camalkaagu janno ka gelayn markaasuu yidhi walaa ana ilaa an yataqamadani اllahu bifadli وaraxmat anigana xataa camalkaygu janno gelima in ilaah uu asagu naxariistiisa fadligiisa igu dabaalo un mooye maxaa la leeya labadan axaadiistan tirada badan oon akrinay iyo aayaadkan iyo xadiikan see laysu waafajinaya culammadu waxay idhahdeen waa iswaafaqsan yihin mana iskhilaafsana dhammaan adiladana waa iswaafaqsanta hal daaqadayna ka soo wada waxay yidhahdeen culammadu axaadiistan axaadiistan bacda ku jirta fiiri xadiikan maxaa ku jira wa nadkulu aan ku galno bihi bisababi اcamal camalkan sababkiis aljanna kii mucaadna waa sidoo kaleeto bicamali yudkhiluni اljanna bicamalin bisababi camalin dhammaan waa wada saas badaas sababiyadaa ku jirta udkhulu اjanata bimaa kuntum tacmaluuna bisababi wa bada ku jirta sababiya acmaashu waa sababu dukuuli اjanna marka kitaabkii sunada saasuu sheegaya maxay tahay waxaa la anfiyey marka waxaa la anfiyey acmaashu inay tahay ciwad oo jannada u dhikanna inay ciwad jannada la eg tahay oo aad ilaahay janno uga gadatay taas wey oy la egyihiin isla egyihiin camalkaadu janno ma dhamo ma dhamo janno maxaa yeelay camalka laftirkiisa yaa kugu hanuuniyey allah yaa ku waafajiyey allah yaa kaa aqbalay allah marka tawfiiqda tawfiiqda hidaayada qabuulka dhammaanba allah kugu tafadulay marka lama eka saas darteedu wuxuu yidhaha shaarixa ibn abilcisi daxaawiga markuu sharxayo wuxuu yidhahdaa xadiiska alfaadiisa waxaa ka mid ah lan ydkula axadu bicamalihi اjanna bacdaasaa ku jirtu le bacda ku jirtaa waxaa weeyaan baa lciwad bada la diida bacda la diida waa baab baa lciwad bacdaan la ogolaadana waa baa sababiya labada bood kaliya kala bari bacda la diidaya waa baa ciwad ba ciwad bacdaan la ogol yahayna waa baa sababiya intaas wey marka acmaashu dukuulu ljannay sabab u tah laakiin jannada lama eko ciwad kama ah laba shay isla eg maaha bifadli illaahi waraxmatihi umbaa lagu gala haddaad sababta haddaad ka gasana haddaad sababkii ka tagtana musababkii arki maydi ah, acmaashu waa sababkii jannada lagu gelaayay haddaad ka tagto jannadu sabab aheed musabab aheed soo maa acmaashuna waa sabab haddaad sababka ka tagto musababkiioo janna il saari maydi وsأaلuuhu nbiga waxay weydiiyeen can اashribaةi can xukmi اashriba cabitaanada xukunkooda cabitaanadan waxay ahaan timirta iyo canabka a inta weel biyo lagula subo lagu huuri jir kaasaa la cabi jir markay sakraan gaaraan marka cabitaanadaas waa timirta iyo canabka a weela lagu suba biyo lagula suba oo lala dhiga kuwaasna way weydiiyeen xukunkooda فamarahum wfdigii nabigu wuxuu amray barbacin aفaر arimood wanahaahum wuxuu ka reebay can arbacin aفaر wax kooban waxyaalaha marka la tiriyo waxay keenaan in la xifdiyo darabta qofku waxa aad u sheegaydo inuu kuu xifdiyo waa loo qodobeeya waa loo tiriya intaasoo shaya lagaa rabaa intaasna iska ilaali waxay keenayan in la qabto oo aan la lumin aaruu amray aarna waa ka reebay amarahum diintana waa asalku waa kaas waa wax laysamro layska rabo iyo wax layska reebay in laga fogaado amara nabigu wuxuu amray bilimaani rumayn bilaahi allah la rumeeyo waxdow keligiis xaaluy allah keligiis rumeeye rabbinimadiisa rumeeye keligiisa khaaliqa isagaa wax abuuray isagaa mudabirooho wax maamula isagaa maaligoo koonka iskale lalama laha cidna lama wadaasho afcaashiisa isagaa cibaadada keligiis iskale cid la wadaagtaa ma jirto asmaadiisa iyo sifaadiisa keligiisaa leh makhluuq shabaha ma jiro cidnama shabahdo ilaahay war ilaahay rumeeye iimaanu amr biliimaani billaahi waxda qaala wuxuu idhi nabigu atadruuna ma ogtihin mal iimaanu iimaan wuxuu yahay bilaahi alla la rumeey waxdaw keligiis xadeed iimaan anin amriyo ilaahay rumeeye markaasuu idhi haddama taqaana taas tacliim wanaagay ka mid ta nabiga tacliim wanaagiisa ardagaad waxbaraya inaad su-aal weydiido war ma taqaan dareenkiisaa soo jeesana qaaluu waxay dhahdaan allahu warasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisaa yaqaan su-aasha lagu weydiiyo hadday su-aal diiniya tahay allaahu warasuuluhu aclam aad leedahay haddaad dhihi kartaa haddeer oo waktigan aad dhihi kartaa waktigii horena waa la dhihi kara saxaabaduna bacda mowti nebiga dhihi jireen allah warasulu aclam hadday tahay arrimaha qadarka ku saabsan markuu joogana ma dhihi jirin haddana ma banaano arrimaha qadarka ku saabsan oo waa maxay macnaha roob berri ma da-a alwi beri ah. roob mada'a waktiga nabigu joogay ma dhijin saxaabad allah rasul aclam ah. roob inuu berri da'ayo alla i rasuulkiisa og ma dhijin ah. walaa yaclamu maa fii qadin ila allah waxaa berri dhacaayo ilaahay maan axad kale ma oga nabigaa yidhi sala allahu alay slam markay gabar ti xadiiskii bukhaariga wa fiina nabiyun yaclamu maa fii qadin ay tiri gabar nabiga ammaanay markaasuu yidhi laa yaclamu maa fii qadin illa allah war waxa berri dhacaayo alla maan axad kale ma oga marka waxyaalaha qadarka ee dhacaya ee koonka ka dhacaya oo ama hadda kuwa socdo ha ahaada ama hadda kadib ha ahaadeen marba nabiga hadduusan joogin markuu joogana waxa mustaqbalkaa mausan ogeyn ilaa wax ilaahay ogeysiyey marka laga reebo aakhira waxaa dhacaa iyo alla ogeysiyey kuwaas qayb loo waxyooday marka laga reebo inta kale ma ogeyn haddana waa sidaas oo waxaa ku taalla bukhaariga iyo qayrkiis aakhiro marka la tago dadaa xawdka nabiga laga leexinay markaasaa nabigu leey ummati ummati markaasaa laleeya inaka laa tadri maa axdau bacdak adiga gabaanka markaad dhibatay kadib waxay sameeyeen war kama hayo idan hadda waxaan samaynayna nabigu war kama hayo wax wara kama hayo xadiiska fiir bukhaari war kama hayo waa been qofka ila ogi marka arrimahaas oo dhacaya oo ilaahay qadaray ma oga nabigu sal la ala ilaa wixii ilaahay u waxyoodu ka ogi qaybta alla u waxyooda oo diinta ku saabsan laakiin masladu duuni markay tahay markuu noolaayaa la dhihi jira allahu rasul alam haddana waa la dhihi karaa aa og yahay nabiga diinka waxaan waa alaal waa xaraam bacda nabigay dhihi jireen saxaabada siday bukhaariga iyo qaybis ku tahay marka waxay yidhaahdeen allahu warasuulu aclam taasna idin qaadashaday ka mid qaala nabigu wuxuu yidhi iimaankii ufasiraa fiiriya shahaadatu macnaha alimaanu mubtada soo qadaro alimaanu iimaanka bilaahi la rumeeyo waxdaa shahaadatu waa qirid allaa ilaaha mid xaq lagu caabudaa inuusan jirin la qiro ila allahu allah maahane wa anna muxamada nebi moxamed rasuulullah ilaahay ergiguu soo dirsaday inuu yahay la qiro wa iqaamu salaati waa salaada oo la oogo wa iitaau zakaati waa sakada oo la siiyo dadka xaqow lahaa wa siyaamu ramadaan waa ramadaan in la soomo wa an tuqduu waa inaad ka bixidaan min almaqnami wixii lasoo qanimaysto gaalo laga qanimaystay alkhumusa shan meelood meel fiiriya marka xadiiskii jibriil arkaantaa nabigu sheegay islaamay ahayd magaceedu haddana nabigu muxuu ka dhigay kuwa muxuu ku fasiray iimaanka iimaankii ku fasiray nabigu sal la taas culammadu waxay yidhaahdeen alislaam wاliimaan qaacidadu waxay tahay ida jtamacaa iftaraqa haddii hal meel lagu wada sheego laba macno oo kala duwana loola jeeda xadiidka jibriilna hal meelaa lagu wada sheego islaamnimadana acmaasha daahirkaa loola jeeda iimaankana acmaasha baatinka oo qarsan wayda faraqaa ijtamacaa laakiin mid ka mida haddii la sheego labadiiba waa loola jeeda idan markuu nebigu dhahayay marka aliimaanu bilaahi waxda iimaan iyo islaamnimo labadii uma jeedo saasuna ugu fasir labadiiba ula jeeda iimaan iyo islaam labadiiba ula jeeda marka maa iimaankii markuu sheegay waxaa dhacda dadka sababta ufasira waxay tahay dadku waxaa dhacda inay arkaanta iimaanka bis u fahmaan muxuu fasiray marka islaamnimada inay ku jirto oo labadooda mid inta qofku qaato midka kale ka taga ma anfacay haduu yidhahdo anuu xaqa qalbigan ka rumaysana waa ogahay dhammaan waxaas nabigu sheegay inay aq tahay laakiin ilaahay u hogaansanaanna waa sidii abu aalib gaalnimu ku dhimana qalbigaan ka rumaysanahay laakiin layga sugi maayo inaan ku dhawaaqo hadduu yidhahdo waa abu aalib walaqad calimtu biana diina muxamadin min khayri adyaani اlbariyati diinan waa ku dhaaf wallaahi waa ogahay yidhi diinka naxu diinaha kaan u khayr badan inuu wallah haddaanan ka cabsan in la eedeeyana horaad ka aragka ilaahay ana ogolaaday waa laygu eedayn waa lagu waxa weeyaan fadeexaynaya tolkayaa ilaa maan wiilkii yara agoonkaayu iska raacay odagii markuu duqoobo cabsada marka hadduu qofku yidhahdo qalbigaan xaq oo dhan ka rumaysana iimaan iga buuxa laakiin hogaansami maa waxba u tarimin hadduu yidhaahdo waa hogaansama tawxiidkan ku dhawaaqa salaadan tukana waa sakayna sekadan asooma waa xajina laakiin qalbiga kama rumaysna isna wax u tarimin waa tii cabdullahi bn ubay muslim waa munaafiqiinta in almunaafiqiina fii darki asfari min annaar waxa wax tara waa maxay alislaam waliimaan in laisku daro qof qalbigana ka rumeeyo daahirkana ka hogaansamo saasaa nabigu ugu fasiray sal waxaa isweydiin leh arkaantii islaamka mida maqan xajki aw maxaa nabigu ugu dari waay jawaabta ugu saxsan waxay yidhahdeen culummadu waktigaas waajib ma ahayn waktigaas xajka sanadii sagaalaada la waajibiyaan waktigaan ay u imaanaayeen xajku waajib ma ahayn saas qowlkaasa ugu saxsan wanahaahum wafdigii wuxuu nabigu ka reebay can arbacin afar arrimood can ilxantami shaambooyda sharaabka lagu qaso wadubaa'i bocorka sharaabka lagu qaso wanaqiiri timirta la qoray haraabka lagu geetimireedka la qoray sharaabka lagu qaso walmusafati kan ziftiga la mariyoo laamiga weelka la mariyey sharaabka lagu qaso wa rubamaa waxaa la arkaa qaala inuu yidhi almuqayar midka qaarka la mariyey qaarka iyo ziftigo isku midi afartaanuu ka reeb wanahaamu wuxuu ka reebay can arbacin can ilxantami xantamku waa aasuunka amase shamboyda waa weelka dhoobada laga sameeyey kaas wey waxay samayn jireen inay weelkaas ay ku shubaan timirta nuuca rudabka iyo busriga ah timirta marka ugu horayda oo cunto ay bilaabaydo marka ugu horayda waxa weeyaan balax waxaa la yidhahda marka ugu horayda balax balax waa marka koobaad cunto ay noqoto markaas markay ka soo gudubtaa la yidhahda busr markay ka gudubto rudab markaa dambayday qalashatamhu marka waxay samayn jireen shaambooydaas ama caashuunkaas weelkaas oo dhoobada ka samaysan ayay ku qasan jireen qamrada marka qamradi wey wuxuu ka reebaya xantamka waa kaas dubbaana waa bocorka reer daaifa waxay samayn jireen bocorka inta qodaan oo dalooliyaan ay waxay ku shugi jireen canabka markaasay inta ku xidhaan ay meel ku aasanayaan markaasu qanra noqona qamru noqona naqiirkana geedka timirta salkiisa geedkaa la qoda markaasa weel laga dhiga naqiir waa weel geed la dalooliyey geedka timirta salkiisa aa la qora markaasaa weel laga dhiga sida mooyaha iyo kale badanka lagu tumo kale soo geed la qoray ma la qoday ma geedkaas la qoday ay ku shubayaan marka kaasa waxay ku shubayaan timirtii markaasay la dhigayaan ku daboolayaan ilaa ay kamro noqoto musasadkana zifti waxaa la dhihi jiray zifti ama qaar dhacaan geedaha ka baaba oo madow ah oo weelasha korka laga mariyo hadda waxa wey zifti iyo qaar waxaa la ihahdaa laamiga ama daamurta kaasaa la ihahda qaar laamigaa la ihahda qaar marka laamiga sidiisoo kale camalna waahayo waa waa dareeraya markii dabka la saaro yaana madooba laakiin laami ma jir waktigaas oo sanaacadan hadda laamiga lagu sameeyo iyo taas isma lahayn kaasu wuxuu ahaa dhacaan geed ka socdo ah, laakiin kanu maahan dhacaan geed maaha ah. marka ziftigu waa laamigaas dhacaan u eg wey waana madoow markii dabka la saarona dhalaala sida kanoo kale muqayadka min alqaara laga keena qaarkuna waa laamiga laftigiisa qaar la yidhahdo laakiin laamiga jiray waktigaas laamigan maaha keliya midabka iyo ay iska leeyihin iyo xoogaas kifaada qayb ka mida ah. marka walmusafati weelkii la dharoobay weeye ama la marmarshay laamiga weelka laamiga laamina hadda midkaan ma ahayn taas wa rubamaa waxaa la arkaa qaara inuu yidhi almuqayari midkii qaarka la mariyey qaarka iyo ziftu waa isku mid aha waa dhacaankaas madooba geedaha gobol ka mida ah ka baxa weelashaan oo dhan wuxuu u diiday nabigu sala allahu alay slm wuxuuna u ogolaaday sibraarada in lagu qaso timirta iyo canabka labadaba sibraarada waa weelasha ka samaysan maqaarka weelashana waa diiday weelna waa la diiday weelna waa ogolaaday waxay idhahdeen culummadu xikmaddu waxay tahay weelashaan marka ay isbedelo cabitaanku oo uu qamro noqdo weelkan lagama ogaa karo laakiin sibraarku waa maqaar qamradu markay kartay dararo garto waa dilaacada maqaarka horaa laga ogaana marka horaa laga ogaana sidaas daraaddeeda dhammaan sharaabka lagu qasay weelasha waa diiday ilaa sibraar midka lagu qasa maaha nabigu sala allah alay maxaa yaele maqaarkan mar alla markuu marqaan gaaro waa dilaaca waa la ogaana waa la iska daadina marka markii dambe nahyigii weelasha waa la nasay ee waxaa la war marqaanka iska ilaaliya siduu rabaa ku yimaadeen oo saxiixulmuslimka waxaa ku sugan nabigu inuu yidhi salى اllahu calayه wasalam kuntu nahaytukum can اlintibaadi ilaa fi اlasqiyati hadda kahor waxaan ahaa inaan idinka reebay nebiidka in la qasto nebiidkood waxa weya timirta oo biyaha lagu qastay wey in la qasto waa idinka reebay ilaa sibraarada weelasha maqaarka maahane faاntabiduu fii kulli wicaa weelkaa rabtaan hadda ku qasta walaa tashrabuu muskina laakiin wax muskiraa cabinina markii dambe marka waa la nasaqay weelashaa nahyigood hadda weelashaan waa bannaan yihin in la isticmaalo laakiin waxaa taxriimkii lagu gaar yeelay muskirka waqaala nabigu wuxu uhi ixfaduuhunna axkaamtaas xifdiya axkaamtaas aan idiin sheegay xifdiya wa aqbiruu u sheegan bihinna axkaamta man wara'akum dadka idinka dambeeya diinku waa saas adiga xifdiga ku dhaqan dadka kaa dambeeyana gaadhsii waa saas saasuu nabigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam rawa bukhaariyu can abi mascuudin abi mascuud waa cuqba ibni camrin ibni saclaba alansaari b cuqba ibni camrin ibni haclaba alanصaari radia allahu canه albedri beder dagaalkii bederu ka qayb galu leeyay imaam الbukhaari laakiin culammadu waxay u badan yihiin ceelka bederu deganaa jiraye dagaalka kama qayb gelin bedri saasaa loo yihi can abi mascuudin radia allahu canhu can nabigu ka wariyey sal اlahu alيه waslm qaala nabigu inuu yidhi idaa anfaqa rajulu ninku hadduu biilo calaa ahlihi eelkiisa yaxtasibuhaa xaalo ajar uu ka raadsanaa fa hiya nafaqadaasu sadaqatun sadaqay u tahay lahu ninka idaa anfaqa rajulu ninku hadduu bilo infaaqa cuntada kaliya maaha waa wax alla wax eerka la siiyo cuntadii cabitaankii dharkii gurigii la dejinaayey adeegyadoodii kale dhammaan wey infaaq saas darteeda adcama ma dhihin idaa adcama lama dhihin anfaqaa le infaaqa ka camsa infaaqu waa dhammaan dhaqaalihii eerka lagu bixinayo idaa anfaqa rajulu ninku hadduu biilo calaa ahlihi eelka waxay idhahdeen maxaaskiyaa loola jeedaa culummadu mase dhammaan qofku eelkiisa uu biiloo dhan caruurtii waalidkii wixii oo dhan labadaba culummada waa yidhaahdeen haddii eelkii la yidhaahdo oo eelkan lagu fasiro xaaska kuwii kale inuu ajar ka hela waa min baabin owla ale oo say u tahay min baab اwlى sida xaafidku yidhi waxay ku tahay wuxuu yidhi waxa ninku xaaskiisa siiyo macsigoodu qayb ka mida ah isagu kusoo laaba oo hadduu haweentiis wax siiyo hadday cunto waa ku ladnaane oo hadday dharsi waa ku qurxoonaane kulligood isagaa ku istimtaaca quruxdeeda dharkeeda quruxdeeda isagaa ku istimtaaca oo ku raaxaysana ku farxa marka caruurtii waalidkii oo ay dhacda nacfi muuse isaga ku soo laaban waaba min baabin awlaa in ajal laga hela marka waaba ka sii darantay dilayna marka horaabay lafdiga soo wada galeenno waa nas haddii kalena waa qiyaasu owla marka mar walba ama xaaska haato ama carruurtii ama waalidkii ama qaraabadii kale qofku biilka dadka uu siiyo ajaru ka hela laakiin shardi maxaa nabigu uga dhigay yaxtasibuhaa yaxtasibuhaa ahlcilmiga gabal waxay yidhaahdeen hadduusan ixtisaab waa iimaana waxtisaabantii wey hadduusan niyeysan war ajar asalkii waa helaahe marka uu niyeysto ajar badan sii hela qaarna waxay dha maya aslulajarba waa ku xidhan daahirkuna saas waa maxaa yeelay sida badan biilalka dadka si dabiiciya ah iskaga bixiyaan sida qaalibkaa waxa weeyaan dabiicadda naftaada ku bixinay inuu biilka bixiyo gaalaba dhacdo inuu biil bixiyo soo ma jeedin mid faasiqaa asagu tukanba maxaad marka ku kala duunaan kartaa ood adiguna ajarkeeda isna ku qabi karaa waa niyada marka biilka markaad baxaydoo waa inaad u bixida allah ku amray imtisaalan amar qaadasha iyo ibtiqaa'a mardaat illaah ilaahay riladiis inaad ku dalbaydo ajarka ugu badan ee dhaqaalo laga helo oo dhaqaalo la baxsho laga helaad keenayda saas daraaddeeda shilin qofku bixiyo waxaa uga jer badan u yidhi nabigu sala allahu alay slm midkuu xaaskiisa siiyo iyo midka uu jihaadka ku bixiya labadaasa u fadli badan dhammaan waxaa sadaqa la bixiya laakiin shardigaasaa kaaga xiran shaydaanku arrintaas de waa ogi waana maqlaan ogta markaan diinka afrayna ajarka weyn in lagu helo ogi soo maaha xar buu kula gela marka inaadan niyeysana isla ku dadaala oo bil walba markaad bixido kadib ay kugu soo alla bishan way dhaafta waa noo tahay shaydaan bisha soo socota isaguna nasama aduu halmaami laki isaga halmaamim shaqa kaleba male ilaa aad dhiibto waa ku waswaasina markuu gacanta ka baxo aad soo as alla artaa maxaa igu dhacay bisha marka xarfo qofku hadduusan soo jeedinoo anta indho hantiisa waxa weeyaan indhihiisa uusan shan ka dhigin khatar weeye shaydaanku waa ka qalib noqona waa inaad ogaato cadow maakila inuu kula joogo marka waxay kaa rabtaa jihaad iyo inaad mujaahado ku noosha mar walba kitaab اilmi haadaa midkaanu kitaabulcilmi cilmiga kitaabkiisii wey albukaariyu bukaari qaala wuxuu yidhi sidaasuu bukhaariga ugu yaallaaho xadiiska soo socda mar isagoo mucallaqoon sanadka uusan sheegin uu sheegay sidiiu marka usoo qaad usoo ikhtisaabay isagoo sanadkiisii uu sheegana wuu sheegay waa noo soo socda albukhaariyu bukhaari qaala wuxuu yidhi kitaabucilmi baab u qabtay baabun alcilmu qabla alqowli wاlcamali baabkaas wey baabkaasu hadalkan ku oo xadiiska iyo xadiis ku dambayda iyo aayad iyo u ku qoray ah, baabkan wuxuu ka hadlaa qofku intuusan wax samayn waxna ku hadlin inuu cilmi u yeesho ah, wax walba cilmiga iyo camalka cilmiga horeeya garo kadibna ku dhaqan way soo socdaan laakiin ku dhaqan kadib garo waa khasaaro marka xad samayna waa qalbeed dadan soo baran markooda marka cilmiga ka horeeya camalka saasuu baab ka dhigtay albukhaariyu bukhaari qaala wuxuu yidhi qaala nebiyu nebigaa yidhi mucallaqaa la yidhi xadiida saas bukhaari u sheego isagoo mucallaquu saas u sheegay laakiin mar kaluu sanadka sheegay qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man yurid illaahu bihi qofkii ilaahay la doono khayran khayr yufaqihu ilaah wuxuu fahamsiiyaa fi diini diinka ilaahi weynaa qofkuu khayr la doono diintuu fahamsiiyaa diinkuu garansiiyaa caqiidadii waxa weyaan acmaashii dhammaan farac iyo asalba ilaahay waa fahamsiiye wa inamaa wax kale maahan alcilmu xusuulu اcilmi cilmiga soo xasilidiisu bitacalumi barashu ahaada saas isku daba dhigay sidaas uu bukhaari isku daba dhigay dadka gabala marka waxay moodeen siduu xaafidku sheegay man yurid illahu bi khayran yufaqihu fi diinin inay xadiis tahay intan dambena war bukhaari ay tahay mana ahana waa xadiis marfuuca iyadu xadiis marfuuca xaafid ibn xajar xashyadan waynu kugu yaallaahe wuxu uri waa xadiis marfuuca inama alcilmu bitacalum cilmi wuxuu ku soo xasilaa si kale laguma barto tacalum barasho waa xadiis marfuucoo ibnu abi caasim iyo dabaraaniya soo saaray min xadiisi mucaawiya lafdiguna waxa wn yaa ayuha annaas tacallamuu cilmiga barta inama alcilmu bitacallumi inamaa wax kale maahan alcilmu xusuulu اlcilmi cilmiga soo xasilidiisu bitacallumi barashay ahaata wuxuu yidhi ibnu abi jamra qofkii isku daya barasho oo uu culummada ka barto nabigaa laga bara jiri sala allahu alay sl culummadaa laga bar jiri kadib dariiq aha inuu cilmi ku yeesho qofkaasu dariiqii waa ka lug ah. sidaas darteeda waa been been haddaad aragto hebel si u joogayo habeen ku soo degay cilmiga waa been ah. waa been saddex iyo labaatan sanaa nabiga la baraayo cilmiga sala allahu alay slam oo malakul jibriil loogu soo dhiibayo soo ma habeen ugu soo degay xayta ah. nabi maxamedaa yidhi cilmi waa tacalluq weligaa jaahilan noqoy haddaadan baran odan dhibtoon marka waa nuucaas wاlfiqhu bitafaquhi fiqiguna wuxuu ku yimaadaa fiqi dalbid waa inaad dalabtaa fiqiga inaad fahamto masaa'ilka waa inaad dalabtaa waman yurid illaahu bi khayran yufaqihu fi diin qofkii kayr ilaahay la doonana ilaahay diinkuu fahamsiiyaa marka xadiidka sanadkiisuna waa xasanu yidhi xaafid marka ha ku qaldamin inuu dadka mooday hadal bukhaari waa hadalkii nabiga hadal bukhaari maaha bukhaariyu bukhaari qaala wuxuu hi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala اllahu calayh wasalam man salaka qofkii qaada dariiqa wado dariiqaasoo yaqlubu uu ku dalbaa bihi dariiqa cilman cilmi sahla allaahu alla waa u fuudeeyaa lahu qofkaas dariiqa wado dariiqaasoo ila aljannati jannada gaadhsiiya qofka dariiq qaada asagoo raadinaya inuu cilmi soo barto ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala wuxuu sabab uga dhigaa cilmi dalbidaas wuxuu sabab uga dhigaa dariiqii jannada gaarsiilaha man salaka qofka qaada dariiqan dariiq dariiqaasoo yadlubu uu qofku ku dalbayo bihi dariiqa cilman sahla allah allah u fudeeyo u sahla lahu qofkaas dariiqan dariiq dariiqaasoo muusilan ila aljanna jannada gaarsiiya isagoo mucallaquu sidaas bukhaari u wariyey laakiin imaamu muslim ayaa saxiixiisa xadiiskan ku wariyey xadiis dheer min xadiisi abi hurayra isagoo ku dhex jira ayuu wariyey wuxuuna tusayaa cilmiga raadintiisu waxay sabab kuugu noqon laha jannadii dariiqeedi dariiqii jannaday sabab kuugu noqonto saas waa inaad niyeysataa rawa bukhaariy bukhaari wuxuu ka wariyey can mucaawiyata radia allahu canhu qaala mucaawiya wuxuu yidhi samictu nebiya nabigaan maqlay sala allahu calay wasalam marka xadiiskii oo man yuridillah bikayran uu soo celiyey maxaa yeelay bukhaari wuxuu ku wariyey isagoo mawsuul ah ayuu sanad ku wariyey min xadiii mucaawiya saas darteedu marka u keenay waa wasliyey bukhaari rawa bukhaariyu bukhaari wuxuu ka wariyey can mucaawiya bn abi sufyaan radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi mucaawiya samictu nebiya nabigaan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu xaala uu leeyahay man yurid illaahu qofkii ilaah la doono bihi manka khayran khayr nakirada waxaa loo isticmaalaya culammadu tacdiim khayr weyn dadka ilaahay la doono yufaqihu ilaahay wuxuu garansiiyaa tafqiiha waa fahamsiinta waxaa ilaahay fahamsiiyaa fi diini diinka ilaahay diinkuu fahamsiiya xaafid wuxuu yidhi mafhuumka xadiidka xadiidka dhawaaqa manduuqu qofka ilaahay uu diinka fahamsiiyo khayru la doonay wey saas darteed waxaa la rabaa qofkii ilaahay diinta fahamsiiyo oo qawaacidkii iyo furuucdii lagu gaaraayey usuushii iyo furuucdii alla fahamsiiyo waa inuu bishaaraysto waa inuu farxo waa inuu garto nimco weyn ilahay uu siiyey waa inuu ilaahay ka rajayo khayr weyn uu usoo soco adduun iyo aakhirada mafhuumka marka mafhuumu lmukhaalafada wuxuu yidhi xaafidku ana man lam yatafaqah fi diin ee yatacalam qawaacid alislaam wamaa yutawasalu biha min alfuruuc faqad xurima alkhayr xadiiska mafhuumu lmukhaalafada laga fahmaa waxay tahay qofkan ilaahay diin ka fahamsiin dawaacidkii islaamka iyo furuucdii lagu gaaraayey qofkaan alla fahamsiin oo aan baran ilaahay waa ka hooji qofkaas khayr waa laga hoojiyey marka raalli ha ku noqon inaad noqoto qofka kayrka laga hoojiyo diinka alla baro weliga garo wakti aan diinta la bara karin uma jirto diinka baro diinka ilaahay baro maxaa yeele wuxuu ihi qofkaan garan umuurta diintiisa faqiih noqon ma qof fiqi dalbaan noqon ma marka waxaa ansaxayda in lagu tilmaamo qofkaas kayr lalama doonin ilaahay kayr lama doonin saasaa lagu tilmaami karaa u xaafid xaashaduna kugu yaalo dabcadda daarulminhaaj nabigu wuxuu yidhi salى الlahu عalيه wasalam wa inamaa wax kale maaha ana aniga qaasimun cilmiga waa qaybina wallaahu allahna yucdi isagaa bixina hadalkaas hadalkaas wuxuu ka dhigan yahayna culummadu kalictidaari cudur daarasho dadkii nabiga salى الlahu عalيه wasalam uu cilmiga baraayey waa kala cilmi badnaanaya midaa wax badan barana midna wax yar u barana arintaas marka nabigu wuxuu leeyahay salى الlahu عalيه wasalam isagoo ka cudur daaranaya inaan dadku cilmiga u sinayn saxaabada cilmiga kama sinayn kama sinayn mida hal xadiis yaqaan midna waxa weeye kumanaanu yaqiin shan kun xadiis iyo ka badan ma sinayn marka wuxuu leeyahay aniga dhexdiinan ka sheega qofna inta qol la gala nabigu uma sheegi jir xadiiska si gaar ee waxa weeye dhexda ummaddu ka sheega laakiin alla qaybina qof wuxuu fahamsiinaa wax badan oo axkaam midna wax yara alla fahamsiina mid ilaahay wuxuu gelinayaa himad caaliya inuu dalbo oo raadiyo inuu wax badan barto midna himadaa laga yarayna markaasaa dhanac badanba kuma jiraba marka anigu waa qaybinaa ilaahi weynaya laakiin dadka wax kala siina qofka nasiib siina saasuu yidhi nabigu sala اlahu alay slm nabigu wuxuu yidhi walan tasaala ka suuli mee haadihi ummatu ummadda nabi maxamed waa ummat ijaaba waa ummaddii nabiga aqbashoo rumayday oo muslimiinta oo mu'miniinta walan tasaala ka suuli ma doonto haadihi اummatu ummadan qaa'imatan mid ku taagan inay tahay calaa amri اllaah calaa amrilaahina waa calaa diin illaahi اxaq diinka allo xaq ahaa inay ku taagan tahay ummadda nabi maxamed ka suulime laa yadurhum mana dhibayo man xalafum qofkii khilaafa xataa yatiya ilaa u yimaado amrullahi amarka alle amarka allena waxaa loola jeedaa dabayl oo aad u jiricsan qof kasta oo iimaan ku jiro ay nafta ka qaadeen dabayshaasaa loola jeedaa amarka alle amarka alle qof kasta oo iimaanba ku jiray nafta ka qaadeen maahan iimaanka ka siideen naftay ka qaadeen dabayshaasaa loola jeeda amrullah xadiidkan waa caamu maqsuusu iiriy walan tasaala ka suuli maydo haadihi اlumma alumma asha ku jirta istiqraaqiya ummadii oo dhan inay diinka xaqaa ku sugnaanayda lafdigu waa saas qof kastoo ummatu maxamed ka mida inuu diinka xaqaa ku sugnaana laakiin axaadiis kalaa khasistay oo xadiiuliftiraaq uu ka mid xadiiska abu dawud qayrkiisa wariyee oo uu nabigu yidhi wasatafariqu haadihi اlumma markuu ka soo sheekeeyey reer banu israaciil holadii loo soo dejiyey tawraad inay toddobaatan iyo koox kow kooxood noqdeen ummaddii injil loo soo dejiyey toddobaatan iyo laba noqdeen uu yidhi wasataftariqu haadihi اlumma ilaa alaaan وasabciina firqa toddobaatan iyo saddex firqay noqdeen ummatu maxamed kulluhaa fi naar toddobaatan iyo saddexda dhammaan naaray muteen waa dad naar shaqaystay waana muslimiina ogow gaala maaha ilaa waaxidda mid marka laga reebo hal midan xaqii sax ku sugan taasaa ka badbaaday adduunka dalaal oo diinkii xaq ahaa ku sugan aakhirana naarta ka badbaadayda firqa naajiya imaam bukhaarina wuxuu hi wa ahladi wa ahlucilmi ah, shiikiisa cali madiini axmed ibn xambal waxay dhan wa ahlulxadiidka daa'ifada badbaadayda waa dadka sunnada nabiga bartoo ku dhaqma ah, culimmadana waxay yidhahdeen waxaa loola jeedaa ahlulxadiid waman salaka dariiqahu maahan culimmada kaliya caamada dariiqaas ahlu sunna ku socota ayay ka mid yihin firqa naajida ka mid yihin ah sidaas wey marka xadiidkan lafdigiisu waa caam ummadoo dhan diinka xaqay ku taagneena maaha lafdigu waa saas laakiin lafdigu waa la khasisay xadiidkaasaa khasisay oo sheegaya ummadda toddobaatan iyo laba kooxood oo muslimiin ah oon ka bixin xeradii iyo daa'iradii islaamka laakiin qalloocatay oo diinkii xaqa ahaa wax ku dartay ama wax ka tagtay ummadda intaasaa ka mid noqon doonta laakiin waxa aan ka suulayn diinka xaqa waa daa'ifa waana sideen lafdiga xadiiska nabigu uu yidhi laa tazaalu daa'ifatu min ummati daahirin cala alxaq laa yaduru man khaalafahum walaa man qadalam xataa yaatiya amrullah wahum calaa dalik marka waa caam wey ummadda odhan maaha ummadda toddobaatan iyo laba firqaa ka mid noqonay oo ahlu dalaal laakiin aan gaalo ahayn xadiiskulistiraa nin takfiirka ka toobad keenay aan idhi takfiir waxaad uga toobad keentay iisha oo ilaahay kugu fahamsiiyey xaqa laba shayaan ilaahay ugu fahamsiiyo nimankaas inay yihiin niman aalimiin oo jaahiliin ah oo ahlu dalaal ah oo diinkii nabiga ka lumay takfiirku waa qolada macnaha dadkaan muslimiinta o dhan gaalada u tagaan oo masaajidda aan ku tukan oon hilibka cunin dadka muslimiinta qaleen oo adinka markay maqlaan ma soo aadaayaan masaajidka adinka nabigu meeshuu ka maqlo muslim uu dhihi jira dadkaas ayaga waxay yidhahdaan gaaladii isku yeeray markay adinka maqlaan gaaladii a isku dhawaaqayday leeyi marka qoladaas aan شhan iyo toban sanaan ka mid ahay شhan iyo toban sano bal fiiriya markaasa ilaahay toobad waafajiye شhan iyo tobankaa sano hal mar aabiis hooyis uma tegin waana noolaa aabiis intaan huba waa noolay hal mar uma tegin maalinku toobadkeena inta safrayu lix boqoloo kilomitr u gooyo aabiis u teg markaas asagoo korka ku haya ku dhintay bal fiiriya maalinku takfiir noqdaa kuugu dambeyd qof hataa fiiri ma garto waalidkaa gaal hadduu yahay xaquu kugu le ma garto ilaa nabiga sal اlahu alay waslam casmaa binta abi bakr muxuu ku yidhi hooyadeedoo gaalahu yii xiriir hooyada ka war iyagu hadda nabi warkiis kuma socdaan waxay ku socdaan fakerkaas oo odayaashooda u dejiyeen nabi miyay war ka haya marka waxaan ku yidhi miyahu waxaad uga soo islaamtay ii sheego uga toobad keenta wuxuu yidhi xadiiu laba shay horta wuxuu yidhi weligay wax la jaahilnimaa maaragni ajruumi markaan u baahanno waxaan idhahnaa yidhi ajruumi anagu ma naqaane gaaladaana taqaana gaalada laga soo akriso masaajidaan nimaadnahu markaasaan qofaan gaal ka aaminsan oo ajnuub akhraayan ka dhegaysanaba waa ka waayo hal xabbu ajnubiga iyo akriyo hal xab marka waxaan is-iryuu yidhi say ku dhici kartaa in cilmiga intii tiqiinna gaalo noqotay jaahiliintiinina aad muslim noqoteen masaladaas wuxuu aadaan ula yaabay anoo wuxuu masaladaas uga jiran tahay fiqi haddaan u baahdo abusujaac wuu yidhi waxaan leenahay fiqi inagu ma naqaana gaaladaana taqaana gaalada laga dhegaysto aan leenahayo masjidaan imaanaynaa mid aan gaalka aaminsanna ag fadhiisayna markii la adiman cararayna marka waxaan idin yidhi say ku dhici kartaa ilaa bukhaari iyo qayrkiis waxaa ku sugan firqada naajiyada waa culummada saasaa ku tugan in culummaduna baadiyowday jaahiliintuna xaqii haystaan qodobkaasoo iga jiran aan xadiiskaan arkayo nabigoo yidhi ummadda nebi moxamed toddobaatan iyo saddexa noqeen toddobaatan iyo labo waa muslimiin laakiin waa ahlubidac midna waaba midii toosnad ahlusunaha waa u tegey waxaan idhi kaalaya tagfir tagfir waa idinka shaki aan idin inaad maan roonayna ii soo baxday inaad maan roonayn waxaan ku gartaan idhi nabi moxamed sala allahu alay waslm wuxuu noo sheegay ummadda muslimka toddobaatan saddex noqoyda idinka kooxdii saxdahayd iska dhiga itusa dad aad muslim ka aaminsan tihiin oo ahlulbidac ah, itusa oon idinka ahayn markaasayna ma jiraan markaasaan idinkaa been sheegaa nabiga been ma sheegi hadda ii caddaan nabigaan noo sheegay muslimiintuna waa ku ijmaaceen inay jiraan dad ahlulbidaca ah, muslima iyo dad ahlusunna oo halxaq marka waxaan idhi shaki iigama jira nabi been ma sheega idinkaa beenaalayaala meeshaasaan uga soo tegey xadiiskaas alla idin fahamsiiye hmm. wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allah alaa nabiyina